alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati nisa baynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda boqol iyo afariyo konton warafacnaa fowqahum atuura bimiihaaqihim waqulna lahum idkhuluu lbaaba sujadan waqulna lahum laa tacduu fi sabti waakhadna minhum miihaaqan haliida marka nimanka reer banu israa'iil buurtii tuuru saynaa ayaa raggii laga soo doortay la dul hadhiyey waxaa la qaaday buurtii dabeedna markaa korkooda ayaa iyadoo buurtii ay soo laalaado ayaa la yidhi markaa iyo ballanka qaada waxaana loo jeeday towraad inay ku qaadaan biquwa si jiddi iyo ijtihaad leh ay ku qaadaan markaa daba taas yadaa ayay ahayd oo miisaaqa laga qaadaayey aayadda qaybta hore ayaa ku saabsan aayadda kalena waa ilaahay saa waa inoogu sheegay waid nataqna aljabala fawqahum kaannahu dullatun wadannuu annahu waaqicun bihim buurtii waa soo laalaataa waxay u maleeyeenba inay ku soo dhacayso markaasaa lagu yidhi khuduu maa aataynaakum biquwa waxaa loo jeedaa yacni towraad inay qaadaan oo si karti iyo dadaal iyo jiddi iyo ijtihaad leh ku qaadaan waadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun cibaarada jalaalaynku wuxuu u fasiray in wakhtigan markaa buurta la dul hadhiyey ay tahay markii lagu lahaa qaryadii gala laakiin waa laba qisoo kala duwan oo aayadda lagu kulmiyey saddex qiso arrinka aayadda laysugu keenay mid waa buurta la qaaday ee miisaaqa laga qaadaayey korkooda la laalaadiyey shay labaadna wuxuu yahay in markaa lagu yidhi baaba alqarya gala idinkoo sujadan wa quluu xita suuratulbaqara waa inaga ku soo marray suuratulacraafna waa ugu tegi doonnaa in sha allah waxaana tidhaahdaan xita dhaha axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixyada ku sugan baa sii caddaysay fadakhaluu yazxafuuna calaa astaahihim wa qaaluu xabbatun fii shacra sida saxiixyada ku soo aroortay halkii la yidhi idinkoo khuduucsan oo sujadan a gala waxay ku bedeleen iyagoo berida ku gurguuranaya inay galaan yacnii ficilkiibay ku samaynayaan mucaakasa sidii la amray si ku liddi bay la imanayaan marka ficilkii waa bedeleen odhahdiina waa bedeleen odhahdiina waxaad tidhahdaan baa la xita dhaha dabeedna waxay dhahay xinta ya xita maxay ahayd yani allaahuma xuta cana dunuuba xata ilahu dembiyada naga daadi dembi daadin ilahay weydiista dabeedna waxay ahaen xinta mas'alatunaa xinta waxaannu ilaahay weydiisanaynaa waa raashinka xintada nuun bay ku siyaadiyeen baa lihi atu ibnu qayim yidhahdo nuunulyahuudi walaamu jahmiyin huma fii waxyi rabbi alcarshi zaa'idataani laamka jahmiga istawaa baa le istawlaa buu yidhi iyagu aayadda lafdigeeda may bedeline waxa weeye macnahay markaa ku sameeyeen ta'wiil laakiin ta'wiilkaa wuxuu yahay ta'wiil aan saxiix ahayn waayo culammadii carabiyada markii la weydiiyey istawa istawlaa ma ku timaadaa waxay yidhaahdeen luqada carbeed markaysaa kuma hayno hataa axmed ibnu abiduaad ninkii muctasiliga ahaa ee markaysaa markaa ku xambaaray baa boqorradii cabbaasiyiinta inuu wakhtigiisii ka dhaadhiciyo qur'aanku inuu makhluuq yahay dadkana ay ku khasbaan ya culammadii luqada qaar ka mida markuu u tego uu yihi bayd shicra ii keena oo istawa macnihiisa loo isticmaalay istawlaa waxay yidhahdeen ma hayno yani luqada carbeeda asal ahaan waxaa laga baadhaa yacni shawaahidda carabiga waatuu ibnu cabbaas odhan jiray qur-aanka tafsiirkiisa markuu ka warramaayo calaykum bidiiwaani alcarab diiwaanka carab laazima diiwaanka carab waa maxay waa shicirka masale kastaoo qariibulqur'aan oo uu fasiraayo wuxuu usoo soo shaahid buu uga soo qaadanayey yacni markaa ciddii carabiyadooda la xujaysanaya saas aawadee naafic ibnu asraq ninkii loodhan odhan jiray khaarijiga ahaa markuu masaa'ishii weydiiyey ariiblqur-aanka ku saabsanayd laba boqoloo mas'alo in ku dhow buu weydiiyey boqol iyo sagaashan masalo weydiiyey oo wada hariibu lqur'aana ah, ninka khaarijigii isaga isla weyn oo ibnu cabbaas wuu xaqirayaa markaasuu inankan yaree qur'aanka markaysaga bal hadda yani tafsiirkiisa wax ka sheegaya eega dabeedna su'aalo la dabagala naxaas maxaa la yidhahdaa qistaas maxaa la yidhahdaa marka alfaad buu weydiinaya markaysaga qur'aanka uu ka soo xulay muqiit maxaa la yidhaahdaa yani marka qitmiir maxaa la yani alfaaddaasuu weydiinaya hariib lqur'aan mid walba markuu ka jawaabo cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu dhaha shaahid maxaad carab uga haysaa inay saa tahay mid walba beyd buu saaraa ya boqol iyo sagaashanka mas'alo hal mid ibnu cabbaas uma waayin beyd shaahid oo markaa carabi ah yacni shicir carabiya ah, oo uu shaahid uga dhigo inuu macnuhu saa yahay haddamaaragta calaa kulli xaal istawa istawlaa in lagu fasiraa dee waa taawiil marka yacni ansax ahayn marka wuxuuhi nuunulyahuudi walaamu jahmiyin huma fii waxyi rabbi alcarshi zaa'idataani marka xinta ayay yidhaahdeen marka xaggii odhaahda iyo xaggii ficilka mid walba waa beddeleen fabadala aladiina dalamuu minhum qawlan hayra aladii qiila lahum xagga ficilkana waa beddeleen marka labada mid walba mucaakasay saa sameeyeen taasna waa qiso labaadoo laynoogu sheegay aayadda qisada saddexaadee laynoogu sheegay aayadda waxa weeyaan in laga reebay maalinta sabtida inay camal la yimaadaana ma ugaadhsadaan oo camalka ayaa mamnuuc ka ahaa yuhuudda yowma sabti waqulnaa lahum laa tacduu fi sabti wa akhadnaa minhum miifaaqan haliida yadana waa khilaafeen saynu xalayba tilmaanno yacni xeelad bay sameeyeen ay ku bannaysanayaan ugaadhsiga sabtida ay bannaysanayaan si xeelad ana u samaynayaan suuratulacraaf baynu insha allah ugu tegi doonnaa waayahay allah waxau yidhi warafacnaa fawqahum utuura warafacnaa waxaanu korraysiinay e, fawqahum xaaluu korkooda yahay atuura buurta tuuru saynaa ayaannu korkooda e, kor hadhinnay aljabala buurtii bimiihaaqihim waxaanu u dul hadhinnay bisababi miihaaqihim ay bisababi akhdi miihaaqihim ballankoodii qaadista laga qaadaayo daraaddeed baan u dul hadhinnay buurta waannu kor u qaadnay buurta bisababi akhdi lmiisaaqi calayhim in miisaaqiyo ballanka adag laga qaado daraaddeed baa buurta loo dul hadhiyey oo buurta loo fujiyey oo korkooda looga yeelay liyakhaafuu si ay u baqaan fayaqbaluuhu dabeedna marka cahdiga iyo miisaaqa u aqbalaan mufasiriinta qaarkood baa waxay iyagu qadareen bisababi rafdi almiisaaq laakiin taa waa laga fiican yahay akhdi almiisaaqa fiican sida markaa kitaabkeennu waa maray laakiin bisababi rafdi almiisaaq nadar baa ku sugan waayo miisaaqii intay diideen ma aha in markaa buurta la dul hadhiyey waxa weeye wakhtigani waa wakhtigii miisaaqa laga qaadaayo miisaaqa laga qaadayo inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa taa lafteeda in lagu awili karo yacni amaaraadkii rafdiga ka muuqday walow yaynay markaa rafdiba samayna dabeedna laga soo qaaday muqaarabada rafdiga ay u dhowaadeen kaannahum rafdi ay sameeyeen calaa kulli xaal sidan baa fiican bisaabi akhdi lmiisaaqi calayh liyakhaafuu si ay u baqaan fayaqbaluuhu dabeedna cahdiga u aqbalaan wa qulnaa lahum waxaanu kulli wa huwa mudilun calayhim iyadoo buurtu ay hadhaynayso huwadu waxay u noqonaysaa buurta innaga wakhtiyo hore sheegnay luqaadku de inay kala duduwan yihiin afka carabiga aljabal mudakar baa loo yaqaanaa damaa'irtana loogu celiyaa laakiin af soomaaliga mu'anas baa loo yaqaanaa buurta ayaa la yidhahdaa ya laakiin yani marka haddaad eegto luqat alcarab aljabal waa mudakar jabal waa mudakar low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican lara'aytaha lama odhan khaashicatan lama odhan mutasaddicatan lama odhan walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taranii istaqarat lama odhan iyo makaanaha marka jabal fii lugati alcarab waa mudakar laakiin innaga afkeenna waa mu'anas wa huwa markaa walxaal huwa markaa buurtu mudilun calayhim korkooda ay hadhaynayso oo bimacnaa ay ka korayso wuxuu ka dhigay mufasiriin kalena waaba la qabaanbe in wakhtigan markaa buurta la dul hadhinaya ay tahay markii la yidhi qaryada gala niman camaaliqa oo waaweyn oo yacni markaa jir waaweyn oo xoog badan ayaa ku jiray dabeedna marka waxaa la doonaayey in marka waxa weeye lala dagaalamo oo la galo ayaa la doonayey oo nabi muuse iyo nabi haaruun iyo markaysagaa marka mu'miniintii reer banu israa'iil oo la socdaa ay markaa galaan saas ayaa la rabay waatay lahaayeen idhab anta wa rabbuka faqaatila ina haahuna qaaciduun annagu halkaan iska sii fadhiya naasi yuururanaay idinku gala marka akhiiran markii dambe waagaa hore tih baa ku dhacay deri dambe weeyaan oo fac dambe ah ayaa markaysa markaa waxa weeye dad dambe kaceen ayaa markaa xaaladdaasay markaa geli doonaan marka wakhtiga miisaaqa laga qaadiyo marka leeyahay qaryada gala baabka qaryada gala waa kala laba xilli baydaawi laftiisu sidan buu maray jalaaldiin suyuuti uu maray marka calaa kulli xaal wakhtigan lagu odhanayaa wa qulnaa lahum idkhulu lbaaba maaha aha markii buurta marka waxaa la fujiyey oo korkooda laga yeelay ma aha waa kala laba xilli weeye markan buurta waxaa loo fujiyo korkooda looga yeelay si miisaaqa looga qaado marka sida saxiixahi waa sida mufasiriinta badanee kale ay mareen weeye waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi udkhulu lbaaba albaabka gala albaabka waxaa loo jeedaa baab alqarya albaabka markaa qaryada ama magaalada ayaa loo jeeday qaryadaasi waa qaryo uun dee markaa dhulkan markaa baytulmaqdis agagaarkiisa ku taalla marka weeye ama marka ha ahaato yani baytulmaqdis ha ahaato ama ariixaa ha ahaato ama magaalooyinka kale ee markaa agagaarka ku yaalla ha ahaatee magaalo magaalooyinka ka mida eh. baabalqaryatina waxaa loo yidhi waagii hore waxaa jiri jiray qaryooyinka ama magaalooyinka gidaaraa lagu wareejin jiray albaabaa loo yeeli jiray udkhulu lbaaba ay baaba alqaryati baabka magaalada gala sujadan xaalaad sujuudsan gala sujuudan xinaa sujuud markaa waxa weeye khuduuc ah oo madax foorarin ah ku gala sujuuddii wejiga dhulka la dhigaayay inaynay ahayn waxay culammadu markaa qariina ahaan ka qaateen dee dukhuulka la gelaya iyo sujuuddu iswaafiqi maayaan waayo qof sujuudsani oo wejiga dhulka ku hayaa dee meel ma geli karo oo ma soconayo maadaamay sidaas tahay waxay markaa ku awileen qariinadaa daraaddeed in looga jeedo sujuud inxinaa sujuud khuduuc iyo markaa isdullayn ah oo ay markaa waxa foorarsanayaan oo isdullaynayaan wa qulnaa lahum waxaanu ku nidhi laa tacduu ha xadgudbina wa fii qiraa'atin qiraa'ana waxaa ku sugnayd bifatxi alcayni caynka kordhigiisa ayaa ku sugnayd wa tashdiid daali iyo daalka shadistiisa wa fiihi idqaamu taa'i fi lasli fi daali waxaana ku sugan ta'da in lagu idqaamo bimacnaa la dhex geliyo idqaamku waa gelin weeye waa in la dhex geliyo lagu shido waa lagu shidaya idqaamna asal ahaan waa idkhaal waa gelin wa fiihi waxaa ku sugan idqaamu taa'i ta'da in lagu idqaamayo lagu shadaayo ama la dhex gelinaayo fil asli asalka ta'da ahayd fi daali baa loo beddelayaa daalka hore ayaa markaysaga la reebaya daalka dambe ayaa markaa yani dee xarakaysan yahay labadii daal marka waa isku shidmayaan ma isdhex gelayaan waa daal labalaaban buu noqonaya ay laa tactaduu ha xadgudbina marka laa tacaduu iyo laa tacduu waa bimacnan fi sabti sabtida gudaheeda ha xadgudbina maxaa lagu xadgudbayaa biistiyaadi alxiitaani fiih ugaarsiga kalluumada la ugaarsanayo ee sabtida gudaheeda alxiitaan waa jamcu xuut xuut baa la jamciyey xiitaan baa lagu jamciyey xuutna waa mufradkii wa akhadnaa minhum allah wuxuu uhi waxaanu ka qaadnay iyaga miisaaqan ballan adag baanu ka qaadnay haliidan adag ayaanu ka qaadnay calaa daalika arrinkaa kaga qaadnay fanaqaduuh dabeedna waa buriyeen allah waxau yidhi fabimaa naqdihim miiaaqahum ay fa bisababi naqdihim burintooda daraaddeed ay buriyeen baadu waa saabiyo maaduna waa masiida litawkiid oo tawkiid baa loo ziyaadiyey miisaaqahum ballankooda ay buriyeen masderkaa mafcuul u qaadanaya faacilkiisii waa loo idaafeeyey masderku hadduu mutacaddi yahay waa dhacdaa in faacilka loo idaafeeyo dabeedna mafcuulkii oo nasbisanna uu daba dhaco yacmalu camala ficlihi sabcatun marka waxaana ka mida masderka ka mida laakiin shuruuduu ku camalfalaa bishuruudin markaa amaaniya fabimaa naqdihim ay fabisabi naqdihim burintooda daraaddeed ay buriyeen miihaaqahum ballankooda ay buriyeen kii burinta ku dhacaysa waa maxay waa miihaaqa wa kufrihim iyo gaalowgooda daraaddii ay ka gaaloobeen biaayaati illaahi aayadaha ilaahay ay ka gaaloobeen waqatlihim qatlihim iyo leyntooda ay laayeen alambiyaaa naqdihim miisaaqahum bay la mid tahay iyo leyntooda iyagoo ay laayeen alambiyaa'a nebiyada ay laayeen bigayri xaqin xaalay xaqdarro ku dheehan yihiin kuwa wax laynayaa ay laayeen wa qowlihim iyo odhaahdooda daraaddeed ay yidhaahdeen quluubunaa maquulu qowlkoodii mee quluubunaa qalbiyadayadu gulfun mid daboolanoo xidhan weeye aad daboolan tahay sidaana ay yidhaahdeen lacannaahum ayaannu ku nacdallay intaasoo arrin ah, sababadu ay la yimaadeen aawadeed ayaannu ku nacdallay bal dabaca allaahu calayha bikufrihim ka soo guurtaasee ilaahay waa dhababo waa xidhay calayha quluubta korkooda wuxuu ku xidhay bikufrihim gaalnimadooda daraaddii buu qalbiyadooda ku dhababay falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan ay ilaa iimaanan qaliilan iimaan yar mooyaane iimaan kale rumayn maayaan ama ilaa zamanan qaliilan wakhti yar mooyaane wakhti kale rumayn maayaan ama in yaroo iyaga ka mida la yidhahdo wa bikufrihim iyo gaalowgooda daraaddii ay gaaloobeen wa qowlihim iyo odhaahdooda ay yidhaahdeen calaa maryama maryama ay ka yidhaahdeen buhtaanan been abuur ay ka sheegeen oo ka yidhaahdeen been abuurkaasoo cadiiman weyn ay yidhaahdeen wa qowlihim iyo odhahdoodii ay yidhaahdeen innaa qatalna almasiixa maquululqowlki waa kan waa jumladan ay yidhaahdeen innaa qatalna almasiixa annaga ayaa dillay masiixay yidhaahdeen ciisa oo ciise ah ciisahaasoo ibna maryama ka sifee ina maryama ah rasuulallaahi ee rasuulkii allaah ah ama ka bedelo rasuulkii ilaahay yacni markaa annagaa dillay ay yidhaahdeen oo almasiixa laga bedelo bedel laga dhigo ama cadfu bayaan laga dhigo amaba nacti laga dhigo laakiin bedelku mushtaqaadka kuma badna yacni hadalka caynkaa yidhaahdeen iyo hadalka been abuurka masabideen maryama oo ay zina iyo xumaan ku ganeen iyo kufriga ay kufriyeen daraaddeed ayaanu markaa lacannaahum u nacdallay ama cadabnaahum aan cadaabnay sida jalaalaynkuba qadaraaya wamaa qataluuhu allah wuxuu uhi wamaa qataluuhu ciise may dilin damiirka haadu ciisu u noqon wamaa salabuuhu may deldelinoo may dhisin walaakin shubbiha lahum ha yeeshee yacnii shakhsi kalea loogu ekaysiiyey ciise loogu ekaysiiyey oo shabahii ciise lagu tuuray dabeedna shakhsigii kaley dileen iyagoo ciise moodaayo wejigiisii baa waxaa loo ekaysiiyey wejigii ciise dabeedna markaasay markay arkeen waxay moodeen ciise inuu yahay iyagoo u qaba inuu ciise yahay bay dileen wa ina aladiina kuwii ikhtalafuu fiihi ciise isku khilaafay lafii fii shakin shaki bay ku sugan yihiin minhu ay min qatlihi dilka ciise ay dileen shaki bay kaga sugan yihiin maa lahum bihi min cilmin uguma sugnaan bihi ay biqatlihi dilka ciise la dilay min cilmin wax aqooni uguma sugnaan oo cilmi uma laha yaqiin ma hayaan ila itibaaca danni ay laakin yatabicuuna waxay raacayaan itibaaca danni yani markaa adanna itibaacan baa asalku ahaa dabeedna marka waxa wya loo idaafeeyey yacni marka waxay raacayaan raacitaankii malahay raacayaan yacni malay raacayaan raacitaan wamaa qataluuhu ciise may dilin yaqiinan ay mutayaqiniina xaalay yaqiinsan yihiin may dilin oo ay hubaan bal rafacahu allaahu ilayh daa inay ciise dileene allah baa rafciyey oo kor u qaaday ciise ilayhi xaggiisuu sare ugu qaaday oo samaawaadku allah qabadsiiyey allah waa korreeya ciisena allah waa korraysiiyo sare ayuu u qaado samaawaadka ayuu geey samaawaadka ayuu geeyey wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay casiizan mid haaliban laga haalib noqon wax la midina aanu jirin xakiiman mid xikmad badan oo shay weliba halkuu ku habboon yahay dhigaaya oo xukum wanaagsan xikmad badanna allah wuxuu inoo sheegayaa xumaano badan ay la yimaadeen nimankii reer banu israa'iil hadday tahay ballanburin oo miisaaqiya ballankii laga qaaday ay markaa buriyeen hadday tahay aayaadkii ilaahay inay ka gaaloobeen hadday tahay nebiyada ilaahay qaar ka mida inay laayeen wa qatlihim alambiyaa'a bikayri xaqin looma jeedo nebiyadoo dhan bay wada dileen lagama tilmaamaayo laakiin waxaa loo jeedaa bacdi ambiyada ka miday dileen laakiin nebiyada nebi ka mida gaalowga laga gaaloobaa maadaamay ka dhigan tahay nebiyada dhammaan in laga gaaloobay kaannahu taasina ay ka dhigan tahay nebiyadii inay wada laayeen laakiin waxay dileen waa qayb nebiyada ka mida biayri xaqin maxaa loo yidhi sababtu maxay tahay malxikma xikmada ku jirta biayri xaqin ila nebi kastoo la dilo xaqdarun baaba lagu dilaaye haddii la dilo eh sababta biayri xaqin loo yidhi waa maxay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa biayri xaqin loo yidhi iyadoo nebi kastaba haddii ay dhacdo in la dilo xaqdarro uun lagu dilay waxaa laga tilmaamayaa iyaga laftoodu markay dilayeen cindigooda waa garanayeen xaqdarro umay qabin xaq inay ku dilayaan marka taqyiidkani wuxuu faa'iidaynayaa yaga laftoodu inaanay isla si u faa'iideeyo oo inoo tusiyo yaga laftoodu markay ficilkan la imanayeen inay isu qabin inay xaq ku samaynayaan arrinkan ay garanayeen inay gar daran yihiin oo xaq darro ku dilayaan sidaa inay garanayeen ayaa la baraarujinayaa baa layidhi saasay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxay kaloo yidhaahdeen qalbiyadeedu waa daboolan yihiin oo waxaanu weelaynaynaba ma jirto sida jamaahiir ahlicilmi u fasireen waa saas tafsiir kaleoo hariibaa jira oo odhanaya quluubunaa gulfun waxay u jeedaan cilmibaa ka buuxa oo inaad wax noo sheegto uma baahnin qalbiyadaydu waa hig cilmi baa ka buuxa mamlu'atun cilman qowl caynkaasaa jira culamada qaar ku fasireen laakiin labada tafsiir waxaa arjaxa sida jumhuurka culammadu mareen oo ah inay u jeedaan yacni gulfun yacni way daboolantoo dabool baa ku sugan oo waxaad markaa sheegaysaa ma gelayaan mana fahmayno waxaanaan garanayn baad ku hadlaysa yacni qofku hadduu dee isxidho yacni inuu wax aqbalaba aanu diyaar u ahayn ya dee xaqu xataa geli maayo yacni ma gelaayo qulubunaa fii akinna waatay mushrikiilcarab lahaayeen yacni daboollaa ku sugan bayaan qalbiyadayda ummadii hore maxay qaarkood lahaayeen yaa shucaybu maa nafqahu kasiira mima taquulu shucaybo wax badan oo aad sheegayso fahmiba maynu dee diyaar baynay u ahayn inay fahmaan diyaar baynay u ahayn inay fahmaan waa sidaa xaalkoodu qofku hadduu mucaanid yahay wax allo wax laga dhaadhicin kara ma jiro wax walbana wuxuu la hortaagan yahay jikaar ya jikaar buu la hortaagan yahay bal dabaca allahu calayha bikufrihim ilaahay qalbiyada dhababay xidhitaankaa qalbigooda la dhababay ee la xidhay waxay ku dhacday sababtii gaalnimadooda waa abaalmarin camalkoodii laga abaalmariyey bikufrihim bisababi kufrihim ya oo dee xumaantu waa isi sababtaa oo haddii markaa qofku dee waxa weeye uu baadida doorto baadidii baa loo kordhinaya falamaa zaaquu asaaqa allaahu quluubahum markay iisheenoo xaqa ka iisheen baa ilaahay qalbiyadooda sii iiliyey haddama aragta markay kufriga la yimaadaanoo kufriga doortaanna kufriga waa loo sii ziyaadiyaa kufrigii baa loo kordhinaya yacni waxa weeyaan siday markii hore ula yimaadeen baa loo sii xidhaya wanuqallibu afidatahum absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara wanadarhum fii tuqyaanihim yacmahuun yani markay hore say kufriga ula yimaadeen baa haddana markaa gaalnimada yani markaa qalbigooda lagu sii xidhayo falaa yuminuuna ila qaliila in yar oo ka mida mooye intooda kale rumayn maayaan saas yuhuudda waxaa ka islaamay waa yaryihiin kiristaanka dad dooraa ka islaamay laakiin waa yaraayeen yuhuud waxaa ka islaamaa waxay ahaayeen yani wax qaliila bay ahaayeen aad bay u yaraayeen waa dad cinaad badan madaxadayg badan nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low aamana bii casharatu min alyahuud la aamanat bi alyahuudu kulluhun ya haddii toban yuhuudda ka mida ay rumayn lahaayeen dhammaan yuhuudi waa ay wada rumayn lahaayeen oo tobankii way afduuban yihiin kuwa madaxda hogaamiyeyaasha ka ahee markaysaga kufriga iyo gaalnimada ku hogaaminaya kuwaasaa looga jeeda xuyey ibnu akhdab iyo kacb ibnu ashraf iyo yani ibnu abilxuqayq iyo yani kuwa la midka ah yani dadweynaha sida badani waxa weeye waxay iska daba galaan dad bay calaamadsadaan oo iska daba raqleeyaan way iska raacaan nimanka yuhuuddu waxay ka sheegeen maryama zinay ku ganeen waa masabideen wa qowlihim calaa maryama buhtaanan cadiima buhtaanka cadiimkaana waxaa looga jeedaa waa inay yidhaahdeen zina ay ku ganeen oo qadfi ku sameeyeen ama sabideen buhtaanka ay ku ganeenna ciisena dee waa taabanayey oo dee waxa weeye isagana waxay lahaayeen wuxuu ku dhashay yani markaa si aan yani markaa sharci ahayn buu ku dhashay bay yidhahdeen iyaduna way sinaysatay yidhaahdeen waa buhtaankay yidhaahdeen eh. ciisena waa ibnu zinay yidhaahdeen qolada yuhuuddu saasay ku hadleen hmm waxaasina waxa weeye marka waa been abuur iyo buhtaan iyo baatil weeye ilaahayna waa beri yeelay maryama wuxuu ku beri yeelay ilmihii yaraayee dhashay ee ciise ayaa markiiba ilaahay ka dhawaajiyey markaasuu hadal fasiixa oo bayina ku hadlay qaala inii cabd cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu waawsaanii biasalaati waazakaati maa dumtu xaya ila aakhiri kalaamih baraa'o ilaahay beri yeelo laakiin yuhuudi kama tanaasulin inay ciise colaadiyeen oo ka gaaloobeen oo dilkiisa isku dayeen oo ay u qabeen inay dileen oo ay markaa nasabkiisa xataa caayeen oo yidhahdeen ibnu zina weeye kamay tanaasulina sidii bay gu sugnaayeen nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay inuu yahay yuhuudi uma qabin ciise falallow sixiroolaa inuu yahay oo ibnu bay u qabeen yuhuuddu waana colaadiyeen waa ka gaaloobeen dilkiisana waa abaabuleeno waa isku dayeen iyagoo u qaba inay isagii dileen bay markaa waxaweye shakhsigii shabahiisa lagu tuuray ay dileen in badanoo ka midna ay aaminsanaayeen kiristaanka iyo yuhuuddaba in ciise la dilay ay aaminsanaayeen eryadan baa la yidhi shirar baa la qabtay oo kiristaanka iyo yuhuudda ay wada qabsadeen shiraro markaasaa dabeedna markaa qoladii kiristaanku cafis u fidiyeen yuhuudda ay ka cafinayaan dilkii ciise ciise dilkiisaan idinka cafinayna kulaha ya marka qaarkood waa shakiyeen oo waxay is yidhahdeen mala niyo midaan dilin allah waa kan yidhi wa ina aladiina ikhtalafuu fiihi lafii shakin minhu maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca adan haddaba shakhsigan la dilay shabahiisa lagu tuuray muxuu ahaa laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu ka asaxay cabdullaahi ibnu cabbaas qowlkaasi wuxuu odhanaya ciisa bnu maryam xawaariyiintii buu la hadlay dabeedna wuxuu yidhi yahuudi waxay doonayaan inay dilaan keebaa u soo baxaya oo yacni markaa e, yuhuudi ay dili doonaan jannadana macayga noqonayaan oo shabahaygii lagu tuuraa anigii la eekaysiiyaa inaan dhallinyaro ah baa markaa istaagay ciise fadhiisuu ku yidhi cabdullaahi bnu cabbaas baa qisada sidaa uga warramay mar labaad buu ku celiyey mar labaadkiina isagii baa kacay cid kale ma kicin fadhiise buu ku yidhi mar saddexaad buu ciise ku celiyey isla isagii baa kacay markaasuu waxa weeye ciise u oggolaaday oo sii daayey markuu saddex goor mar walba isagu kacay ninkii baa ekaanshihiisii lagu tuuray ciisena waa la rafciyey ninkii dhallinyaradaha bay dileen ibnu kasiirku wuu soo aroorinayaa tafsiirkiisa qisada cabdulaahi ibnu cabaas sheegay waxaan odhanayaa isnaad saxiixa bay ibnu cabaas kaga sugantay taasi waa qowlkaas ahlucilmi badan oo mufasiriinta ka midina waxay yidhaahdaan kuwii cadowyadiisa ahaayee doonayey inay dilaan mid ka mida ama mid munaafiqaynayey oo iska dhigayay ciise inuu raacsan yahay laakiin yacni basaas u ahaa yacni kuwa cadowga u ah oo ka qayb qaadanayay dilkiisa ayaa shabaha lagu tuuray soo eeg baa la yidhi wuu u galay oo waa arkay wuu ka soo baxay ama u yeedh ama soo eeg iyagoo u qaba inuu ciise yahay dabeedna dileen ciisena markaasaa la rafciyey markii waxa weeye ay dileen markaa ninkii shabaha lagu tuuray ee ekaanshaha ciise oo ciise loo ekaysiiyey waa shakiyeen haddana wareenu dille wejiga markay eegaan wejigii ciise u egyahay jidhka kale markay eegaanna jidhkii ciise uma eka ta kale tiradoodii ay ahaayeen mid baa maqan dabeedna waxay is yidhaahdeen hadallada isku yidhahdeen waxaa ka midaa la yidhi war haddii ciise aynu dilay saaxiibkeen mee haddaynu saaxiibkeen dilayna ciise mee tiradii nin baa la waayey ninkuna ciise si waa ugu yahay oo wejiguu uga yahay jidhka kalena ugama eka waana sida markaa tafsiirkeennuba qoraayo mufasiriinta badankoodu waxay markaa maraan kan ekaanshaha ciise lagu tuuray inuu ahaa axadu acdaa'ih cadowyadiisii mid ka mid ah. cuquubatan lahum iyaga lagu ciqaabaa ibnu cabbaas haddii la yidhaahdo qisadan miyaan xukm rafci la siinayn kolle ibnu cabbaas markaysaga bacdu alashyaa waa laga sheegay oo yacni marka xadisu can bani israaiil walaa xaraj wax ka mida soo naqliyey waayo nebiga fasaxay oo ogolaaday in reer banu israa'iil wax laga soo naqlin karo xadisuu can bani israa'iila walaa xaraj reer banu israa'iil wax ka wariya ama wax ka sheega dhibna idinkuma saarna wixii aad ka warisaan ee aad ka soo naqlisaan laakiin kollayba ibnu cabbaas kuma badnayn naqliga reer banu israiil wax laga naqlinaayo waayo bukhaariga waxaa ku sugan isagoo inkiraay uu leeyahy saa markaysaa markaa reer banu israiil wax uga doonataan iyadoo kitaabkii ilaahay oo yacni markaa badhax la iyo dhexdiinna ku sugan yihi saafi ah marka inkaarka uu inkirayo waxaa nowcan maa laga qaadanayaa kollayba sida mashhuurka ka ahee la yidhaahdo waxbuu ka naqlin jiray hadday jirto inaynay badnayn hadday jirto inaanay badnayn calaa kulli xaal ayan kaanat ka shabaha ciise lagu tuuray ama ha ahaado axada asxaabi xawaariyiintii mid ka mida oo janno loo ballanqaaday oo fidaanimadaas doortay ama ha ahaado cadowyadii ciise mid ka mida oo cuquubatan lahu loogu tuuray ee anshaha ciise nimankii waxay dileen cid ciise loo ekaysiye sida qur-aankuba sheegaayo laakiin ciise lama dilin ciisena waa nool yahay waxaana marka axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam mutawaatiradu sii caddaysa qur-aanku wuxuu sheegay in la rafciyey bal rafacahu allaahu ilayh ya yacni aayaddan iyo aayado kaleba waa sheegayaa rafciga ciise waa tilmaamaya inuu calaamaadka qiyaamada kamid mid yahayna qur'aankuba waa sheegay wa innahu lacilmu lisaaca axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam mutawaatirada ahina waxay ku soo aroortay in ciisa bnu maryam aanu dhimane nool yahay oo samada joogo aakhiru zamaankana soo degi doono marka uu soo degana dajaal inuu dili doono dajaal inuu dili doono arladana afartan sano ku sugnaan doono axaadiis sixaaxa ku soo aroortay xilliga dajaal joogo ayuu markaa soo degayaa dajaal baanu dilayaa dajaalna mar alla markuu arko buruudkii waa ka dhimanayaa caguhun buu markaa maalayaa cararunbuu isku dayayaa ciisena siduu u eryanaayo ayuu marka dambe waranka la gaadhayaa dabeedna markay ka taagayaan saasuu ku dilaya sidaas ayuu ku dilaya marka axaadiista ee mutawaatiradiina waxay tilmaamaysaa calaamaadka qiyaamada inuu ka mid yahay soo degitaanka ciise uu soo degi doono iminkana weli inuu nool yahay rafcigan la kor yeelayna waa rafci xisi ah oo la kor yeelay oo yacni jasadkiisii iyo ruuxdiisii oo isla socda ayaa la qaaday oo marka kor loo dallacay bal rafacahu allaahu ilayh waxaa kaloo ku sugan isbaatu culuwi illaah koraynta allah koreeyo sugista la sugayaana waa ku suganta allah inuu koreeyo aayadda waa laga qaadanaya waayo ilayhi baa la ila allah damiirku wuxuu noqonaya allah buu noqonaya allah ayuu noqonaya allahna si walba waa u koreeyaa nusuusaha ku soo arooray culuwiga iyo koraynta iyo fawqiyada ku soo arooray iyo istiwaaga way awilaan qolyaha marka waxaweye mu'awiladu waxaana yidhaahdaan waxa weeye koraynta nusuusaha sheegaya alcaliyi iyo alaclaa iyo yacni marka allah inuu koreeyo iyo yacni fawqiyada kuwa tilmaamaya iyo yani nusuusahaasoo dhan waxaa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen culuwu qadrin iyo culuwu qahrin xagga sharaf ahaan allah inuu u koreeyo iyo xagga awood ahaan inuu u koreeyo laakiin salafku waxay odhan jireen lahu alculuwu min jamiici alwujuuh ilaahay waxaa u sugnaaday korrayn baa u sugnaaday si kastaba waa ugu sugnaatay korrayntu korrayntu waa saddex nooc culuwu qadrin iyo culuwu qahrin iyo culuwu daat inuu qadar ahaan iyo sharaf ahaan allah u korreeyo iyo inuu qahri ahaan iyo awood ahaan u korreeyo iyo inuu daat ahaan u korreeyo lahu alculuwu min jamiici alwujuuh ilaahay korayn baa u sugnaatay wujuuhda dhammaanteed bay ugu sugnaatay weji kastaba si walba ilaahay waa u koreeyaa si walba waa u koreeyaa marka culuwiga ilaahay sugista la sugayaana waa ku sugantay allah waxa uu yidhi fabima fabimaa naqdihim ay fabisabi naqdihim burintooda daraaddeed ay buriyeen maa zaa'idatun maadu waa zaa'ido waxaa loo jeeda waa masiidatun litawkiid macnaba ma faa'iideynayso muraadku maaha macna waa faa'iideynaysaa laakiin macno caamay faa'iideynaysaa macnaha muxuu qaybsamaa macno khaas ah iyo macno caam ah macnaha khaaska ahi waa macnaha yani markaa kelimaadka la sheegaayo ama markaysaa xuruufta loo gaar yeelay u gaarka ah macnaha caamkina waa macno tawkiida ah ama adkayn ah aan macno gaara ahayn aan macno gaara ahayn maaduna siyaalo badan bay dee u timaadaa hadda waxaa loo jeeda waa maziida litawkiid fabima naqdihim ay fabisaabi naqdihim walbau lisababiya baaduna sababiya u sugnaatay sababnimo oo sababnimo ay faa'iideynaysa mutacalliqatun bimaxduuf waxayna ku tacalluqdaa caamil la xadfay ku tacalluqdaa caamil la xadfay ayay ku tacalluqdaa ay lacannaahum waa nacdallay waxaa laga qaatay caamilka aayadda kalea tilmaamaysa fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya marka maadaama aayad kale ay saa ku soo aroortay suurat almaa'ida yacni tanna waxa weeye lacannaahum in loo qadaro ayaa markaa fiican culamada qaarkood oo tabaco qadaray waa jiraan maadaama waa allah yidhi bal dabaca allahu calayha bikufrihim oo markaa yidhi taa dambaa daalli u ah yani markaa ubica calaa quluubihim ama tabaca allaahu calayha in loo qadaro markaa burintooda daraaddeed ay buriyeen lacannaahum waa nacdallay bisaabi naqdihim hor baad ka qadari kartaa dibna waad ka qadari kartaa waayo waa ficil sidaas aawadeed waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya oo ku tacalluqi karaa lacannaahum waa nacdallay isagoo horbuu ka qadaray bisaabi naqdihim burintooda daraaddeed baan u nacdallay miisaaqahum ballankooda ay buriyeen qoladii reer banu israa'iil wa kufrihim iyo gaalowgooda daraaddii baan u nacdallay bi aayaati illaahi aayadaha ilaahay ay ka gaaloobeen wa qatlihim iyo layntooda ay laayeen aawadeed baan u nacdallay alambiyaaa nebiyada ay laayeen waxaa loo jeedaa bacdi ka mida ay dileen bigayri xaqin waxay nebiyada dileen xaalay xaqdarra ku dheehan yihiin kuwii dilaayey xaalay xaqdarra ku dheehan yihiin oo ay is og yihiin inay gardaran yihiin bay dilayeen iyagoo isu qaba markay dilayeen nebiyada inay gardaran yihiin oo xaqdarro ku sugan yihiin kuwan wax dilayaa ayay nebiyada dileen wa qowlihim iyo odhaahdoodii daraaddeed ayaan u nacdalay lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ay ku yidhaaheen nebi maxamed quluubunaa gulfun qalbiyadayadu waa daboolan tahay laa taci kalaamak ma weelaynayso hadalkaaga bal dabaca allaahu calayha yacni markaa ka soo guurtaasee dabaca allaahu ilaahay waa dhababay khatama allaahu ilaahay waa xidhay oo waa dhababay calayha qalbiyada korkooda ayuu xidhay bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed ayuu qalbigooda u dhababa u xidhay hmm. dhababistu waa xidhis weeye falaa taci wacdan falaa taci ma weelanayso wacdan wacdi weelan mayso falaa yu'minuuna ma rumaynayaan buu allah yidhi ilaa qaliilan in yar oo iyaga ka mida mooyaane wax kale ma rumaynayaan ilaa qaliilan minhum in yar oo iyaga ka mida mooyaane cid kale rumayn mayso cid kaleoo iyaga ka midi ma rumaynayso waxaa kaloo loo fasira ilaa qaliilan ay ilaa zamanan qaliilan ama ilaa iimaanan qaliilan laakiin tafsiirku wuxuu maray in markaa xagga eh, ashkhaastooda in laga soo reebaayo oo laga tilmaamaayo in yaroo ka mid inay rumaynayaan falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan in yaroo iyaga ka midi mooyaane wax kale kama rumaynayaan qaliilkaasoo minhum iyaga ka mida ka cabdulaahi bni salaam sida cabdulaahi bni salaam wa asxaabihi iyo saaxiibadii waxaa loo jeedaa intii kale iyaguna qaliilka ahayde ka islaamtay yuhuudda reer banu israa'iil ka islaamtay cabdulaahi ibnu salaamna sidaynu marar hore soo sheegnay laamkiisu lama shido sallaam lama yidhaahdo waa salaam wuxuu ka mid yahay shanta magac ee nawowi ka soo reebo taqriibkiisa asmaada markaysagaa salaam yacni siiqadaasoo kale ku yimi uu yidhaahdo waxa weeye waa wada mushaddad shan mooyaane shantii buu ka mid yahay waalidu cabdilaahi hmm, waliba shanta qaar baa khilaaf ku jira marka waa mukhafaf laamku lama shadeey wa bikufrihim iyo gaalowgooda daraaddii aaniyan mar labaad ay gaaloobeen biciisa ciise ay ka gaaloobeen aawadeed baan u nacdallay amaba u cadaabnay siduu qadari doono wuxu uhi wa karara albaa lilfasli baynahu wa bayna maa cuifa calayh ba'da wuxuu soo celiyey ama wa kurirna waa loo dabdin karaaye waxaa loo soo celiyey lilfasli baynahu wa bayna ma cutifa calayhi fasliga la kala dhex geliyey isaga iyo waxa lagu cadfay la kala dhex geliyey marka waxay bacdi u tilmaameen waxa lagu cadfay inuu yahay bikufrihim ama fa bima naqdihim marka bikufrihim waxay soo noqotay laba gooro horay markaa hadda taalaan fabimaa naqdihim miihaaqahum wa kufrihim biaayaati illaah haddana bal dabaca allaahu calayha bikufrihim haddana wa bikufrihim mar saddexaad bay haddana imanaysa marka ta lagu cadfayaa waa tii waxay u dhigayaan bacdi inay tahay wa bikufrihim biaayaati illaah fasli baana kala dhex galay oo fasligaasi waxa uu yahay bal dabaca allaahu calayha bikufrihim falaa yu'minuuna ila qaliila bacdina waxaabay ka dhigeenba fabima naqdihim in lagu cadfay calaa kulli xaal alkhatbu sahlun marka waa dhacdaa marka waxa weeye laba yacni marka isim laysku cadfaayo oo mid xaraf lagu jaray in marka waxa weeye la yidhaahdo cadafka wixii lagu jarayna ee macduufka markaysaga hadduu majruur yahay wixii lagu jaray waa lala soo celiya iyo in lala soo celin labaduba waa dhacdaa laakiin waxa badan haddii markaysaga fasli soo kala dhex galo in la soo celiyo wixii lagu jaray si ay u caddaato halka lagu cadfay yacni waa sida badan inaan la soo celinna waa dhacdaa marka halkan waa la soo ceshay waxaa loo soo ceshay buu hadda yidhi fasliga kala dhex gala oo jumlada lagu kala fasliyey ayaa loo soo ceshay tan dambe lafteeda waa suuroobi kartaa in lah waa lagu cadfay bikufrihim ta dambe bal tabaca allaahu calayha bikufrihim wa bikufrihim haddana la yidhaahdo falaa yuminuuna ilaa qaliila ma markaana fasli laakiin sida hore ay u badinayaan wa qawlihim iyo odhaahdooday yidhaahdeen daraaddeed calaa maryama maryama ay ka yidhaahdeen buhtaanan been abuur been abuurkaasoo cadiiman weyn xaysu ramowhaa goortay ku ganeen bizina zina ku ganeen wa qawlihim iyo odhaahdooday yidhaahdeen daraaddeed muftakhiriina xaalay faanayaan innaa qatalna almasiixa annaga ayaa dilnay masiix ciise bna maryama oo ciise ah ibna maryama ciisehaasoo ibna maryama ina maryamo ah rasuulallaahi rasuulkii allaah ah waxaa bannaan cadfu bayaan ama bedel ama marka waxa yani nacti waxaana si fiican nactiga ama cadfu bayaanka fii zacmihim sheegashadooda ay sheeganayaan xaaluu ku sugan yahay yacni qatligaa ay sheegayaan oo dee xaqiiqo maaha umay dilin ay bimajmuuci daalika isugeynta intaa la isu geeyey aawadeed baanu cadabnaahum ku cadaabnay culamada qaar lacannaahum tii markii hore la qadaray haddana qadareen oo yidhahdeen labadaba lacannaahum laakiin isagu kii horena wuxuu qadaray lacannaahum ta dambana wuxuu qadaray cadabnaahum waxaana yidhaahdeen culamada qaarkood labadu waa isu tegayaanoo tacdiibka iyo lacnaddu way iswaafaqayaan oo de waxa weeye in la nacdalaa in la cadaabana waa keensanays cadaabka la cadaabaya abadiga ahina dee lacnadina waa iskala socotaa marka waxaad mooddaa labada shay lacnadda iyo tacdiibku waa mutalaazimaan waa laba shay oo islaazimaan qaala tacaala allah waxau ihi takdiiban lahum xaaluu ku beeninaayo iyaga fii qatlihim dilkooda ay sheegteen inay dileen ciise uu ku beeninaayo wamaa qataluuhu ciise may dilin wamaa salabuuhu may deldelinoo may dhisin walaakin shubbiha lahum walaakin shubbiha ha yeeshee waa loo ekaysiiyey almaqtuulu waalmasluubu kii la dilay iyo kii la deldelay waa isla mid weeyaane lahum yaga ayaa loogu ekaysiiyey oo shabaha loogu tuuray dabeedna indhahoodu ay u arkeen inuu ciise markaa yahay wa huwa saaxibuhum waa saaxiibkood yacni marayaa sida mufasiriinta badankoodu maraan oo ah markaa kan shabaha ciise lagu tuuray inuu ahaa acdaadii ciise iyo cadowyadii ciise mid ka mida dadkii doonaayay inay ciise dilaan mid ka mida ayaa ekaanshihii ciise lagu tuurayey shabahiisii dabeedna saaxiibadii markaasay sidaa ku dileen iyagoo moodaaya inuu ciise yahay dabeedna waatay yidhahdeen haddaynu ciise dillay saaxiibkeen mee haddaynu saaxiibkeen dilayna ciise mee biciisa ciise inuu eg yahaa lagu tuuray oo loo ekaysiiyey waa mushabbah iyo mushabbahu bihi ka shabaha lagu tuuree mushabbahaahi waa ka la dilay ka mushabbahu bihigee loogu ekaysiiyeyna waa biciisa ya marka shubbiha almaqtuulu waalmasluubu biciisa lahum baa macnuhu u dhacaya kii la dilaayey ayo kii la deldelaayey baa loogu ekaysiiyey biciisa ciise loogu ekaysiiyey biciisa waxay ku tacalluqdaa shubbiha lahum yaga ayaa loogu ekaysiiyey labada xaraf isku caamil keliya waa kuwa tacalluqi karaan maadaamay kala duwan yihiin ay alqa allaahu calayhi shabaha allah wuxuu ku tuuray shabahii ciise iyo ekaanshihii ciise ayuu ku tuuray shakhsiga fadannuuhu iyaah waxay u maleeyeen inuu ciise laftiisii yahay wa ina aladiina ikhtalafuu fiihi kuwii isku khilaafay fiihi ay fii ciisa ciise isku khilaafay la shakin minhu yacnii shaki bay kaga sugan yihiin min qatlihi dilkiisii la dilay shaki ayay kaga sugan yihiin xayu qaala bacduhum goortay yidhaahdeen qaarkood lammaa ra'aw almaqtuula markay arkeen kii la dilay ay arkeen alwajhu wajhu ciisa wejigu waa wejigii ciise waljasadu leysa bijasadi jirkuna jirkii ciise marka waxa ma aha ama uma eka ya marka laba shay iswaafaqila ayaa meesha ku sugan ba yidhahdeen wejiga haddaad eegto wejigii ciise weeye jirka kale haddaad eegtona jirkii ciise uma eka falaysa bihi isagii maaha bay yidhahdeen qolo saasay tidhi wa qaala aakharuuna qaar kalena waxay bal huwa huwa war waa isagii laftiisii way yidhahan beled ya waa isagii bay yidhahdeen maa lahum bihi min cilmin maa lahum uma sugnaanin bihi ay biqatlihi dilka ciise la dilay min cilmin wax cilmiga uguma sugnaan bihi waxay ku tacalluqdaa cilmiga min cilmin bihi ila itibaaca danni waa istisnaa munqaica weeye waayo danniga in la raaco cilmiga kama mid aha marka falaysa almustasnaa min almustasnaa minhu lasoo reebuhu laga soo reebaha kama mid aha kama mid aha laakiin yatabicuuna ha yeeshe waxay raacayaan itibaaca danni istisnaau munqaicun waa istisnaa munqaica istisnaa munqaica waxaa la yidhaahdaa marka lasoo reebuhu laga soo reebaha aanu ka mid ahayn oo haddaan la sheegi lahayn aanu gudageli lahayn haddaad tidhaahdo masalan yacni markaa dahaba alqawmu ilaa ximaaran yacni dadkii waa tageen dameer mooyaane da dameerku dadka miyuu ka mid ahaa maya kama mid ahayn haddii la odhan lahaa dahaba alqawmu miyaa cibaarada ay gudageli lahayd oo intaa lagu aamusi lahaa dameerkuna inuu tegey miyay markaa noqon lahayd cibaaradu miday ku tusinayso maya kumay tusiseen lianna alximaara laysa min yani dameerku kama mid ahaa qowmka kama mid aha laakiin sibuu tacalluq u waxyaalaha la yidhaahdo marka waxa weeye waa istisnaa yacni nooc tacalluqaa jira ama talaazum ah laakiin marka hore ma soo gudagelaan marka hore ma soo gudagelaan qowmka iyo marka ximaarka waxaa ka dhexeeya tacalluq waayo rakuub baa laga dhigtaa waa la rartaa alaabtaa la saartaa marka waxaa la fahmi karaa masalan haddii qowmku tageen ama safreen saafaral qawmu haddii la yidhaahdo dee dameerkoodana inay kaxaysteen waa loo malayn karaa nooc tacalluqaa ka dhexeeya ya laakiin cibaaradu ma kutusinaysaa may cibaaradu kutusin mayso marka yacni cilmiga iyo danniga tacalluq waa ka dhexeeya laakiin dannigu cilmiga kama mid ah oo tacalluq ka dhexeeya waa nooc idraaka ka dhexeeya ee idraagga kala duwan midna waa idraak jaazim oo qaaticah waa cilmiga midna waa idraak aan jaazim ahayn oo boqolkiiba boqol ahayn laakiin markaa ku dhisan danni haaliba yani ixtimaal raajixa ku dhisan marka labaduba idraak waa leeyihin laakiin idraak qaaticoo jaazima iyo mid hayru jaazima ay u qaybsamaan marka maadaamay sidaas tahay waa la soo reebay marka isna wuxuu noqonayaa munqaic isna munqatica kitaabkeennu wuxuu maraa in marka waxaw laakiin yani lagu fasiro waa isnaam munqaica ay laakin yatabicuuna fiihi danna aladii takhayaluuh ha yeeshe waxay raacayaan danniga ay marka eh, khayaali ahaan u malaysteen ama ismoodsiiyeen bay raacayaan itibaacan raacis bay raacayaan marka itibaac baa lasoo hormariyo danniga loo idaafeeye wamaa qataluuhu yaqiina wamaa qataluuhu ciise ma dilin yaqiinan calaa kownihim mutayaqiniina xaal ay yaqiinsan yihiin ay hubaan may dilin xaalun mu'akkidatun waa xaalo adkaynaysaa linafyi alqatli waxay adkaynaysaa diidmada dilka la diidaayo la nafyinayo ayay adkaynaysaa intan dambe wamaa qataluuhu yaqiina sidaa aynu u fasiray in la yidhaahdo eh, may dilin ciise oo damiirka haada ciise loo celiyo yaqiinan ay mutayaqiniina oo la xaaleeyo waa sida mufasiriinta qaarkood ay mareen oo ibnu kasiirka laftiisuna maraay mufasiriin badanna ay mareen laakiin bacdi kale waxay yidhaahdeen oo culammada ka mida mufasiriinta ibnu cabbaasna laga soo wariyeyba wamaa qataluuhu yaqiina ay wamaa calimuuhu yaqiina ya si yaqiina umay ogaan oo qatliga waa loo isticmaala qataltuhu baxsan masaladaa baxsi baan ku dilay bimacnaa waxa weeye waan yani markaa si fiican baan u baxsiyey yani qataltuhu cilman cilmi baan ku dilay waxaa loo jeedaa bimacnaa waxa weeye cilmi baan ku aqoonsaday marka ibnu cabbaas waxaa laga soo naqliyey iyo taabiciinta qaarba wamaa qataluuhu yaqiina ay maa calimuuhu yaqiina marka sidaa waxay noqonaysaa damiirka haadu inuu danniga u noqonaayo danigaa yani aqoon yani markaa yaqiin ah yani kuma aqoonsan oo waqhtiyada qaar baa danni inta la itlaaqo cilmi looga jeeda fi bacdi alaxyaan ya hataa soo aroortay muuminiintu inay liqaaga ilaaha inay maraynayeen bimacnaa inay yaqiinsanaayeen baa looga jeeda danni oo yaqiin looga jeedaa qur'aanka waa ku timi fii suurat lbaqarana waa ku soo maray awaa'ilkeeda bal rafacahu allahu iley laakiin labada waji waxaa adhara wejiga hore bal rafacahu allahu ilayhi kasoo guurtaase ilaahay baa kor yeelay ciise damiirka haad wuxuu noqonayaa ciisuu noqonaya ilayhi xaggiisu u kor yeelay yacni culuwiga ilaahay waa ka koreeyaa samaawaadkiiyo carshiga waa ka koreeya maaha samaawaad iyo carshi inuu baahan yahay ma aha ilaahay hani buu ka yahay ya samaawaadkiiyo carshigaba ilahay waa ka koreeya korayn u laa'iqa ayuu ka koreeya makhluuqaadko dhanna ilaahay isaga haya oo dabbaraya oo maamulaya wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay casiizan mid haalibaan laga haalib noqon wax la midina aanu jirin fii mulkihi casiiz buu ku yahay mulkigiisa yani wax walba casiiz buu ku yahay xakiiman mid xikmad badan buu ahaaday fii suncihi waxa uu samaynaayo iyo waxa uu odhanaayo iyo wuxuu sharciyeynaayo intaba allah waxau yidhi wain min ahli lkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mowtih wa in min ahli lkitaabi ahlu kitaabka kama mid ahaa ay axadun cidnaba ilaa layu'minanna bihi inuu rumaynaayo mooyaane ciise qabla mowtihi intaanu ciise dhimannin ka hor inuu rumaynaayo mooyaane oo kitaabi kastaaba marka ciise bnu maryam soo dego ciise bnu maryam uu rumayn doonaa wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yakuunu calayhim shahiida wuxuu ku noqonayaa korkooda markhaati buu ku noqonaya oo ku marag furaya fa bidulmin min aladiina haaduu yacnii xadgudub daraaddii xadgudubkaasoo min aladiina haaduu kaa'inin min aladiina haaduu ka ahaaday kuwii yahuudiyoobay dulmigaas sababtiisaan iyo xadgudubkaa dartiis baanu xaramnaa calayhim uga xaaraantinimaynay iyaga korkooda tayibaatin wanaagyo tayibaadkaasoo uxillat lahum yaga loo xalaaleeyey horay loogu xalaaleeyey ayaannu cuquubo ahaan dulmigooda dartii iyo xadgudubkooda daraaddii aanu uga xaaraantinimayna wa bisaddihim iyo diidmada dadka ay u diidayaan can sabiili illaahi ilaahay waddadiisa xaggeeda ay ka mancinayaan u diidayaan kasiiran khalqan kasiiran khalqi fara badan ama saddan kasiiran diidmo badan ay u diidayaan dadka diidmo badan ay diidayaan oo mancinayaan aawadeed baan uga xaaraantinimaynay dayibaad horey loogu xalaaleeyey wa akhdihim ariba iyo qaadashadooda ay ribada qaadan jireen waqad nuhuu canhu waxay ribada qaadan jireen walxaal qad nuhuu xaqiiqe ee laga reebay oo laga nahiyey yaga canhu ay can iriba ribada laga reebo oo loo diiday oo la yidhi iska daaya ribada xaaraan ba idinka tahe wa aklihim iyo cunistooda daraaddeed ay cuneen amwaalannaasi dadka xoolahooda bilbaatili sabab baatila ay ku cuneen ama xaal ay baatil ku dheehayiin ay cuneen oo baad lehe waa musaaxabo ama lehe waa saabiyo yacni intaasoo umuurood daraaddeed baanu uga xaaraantinimaynay tayibaat markii hore xalaal u ahaan jiray oo hore loogu xalaaliyey cuquubatan baa looga xarimay wa actadnaa waa diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan diyaarinay minhum xaalay kuwaas ahaadeen cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman u xanuujinaya laakiin alraasikuuna ha yeeshee kuwii ku sugnaaday filcilmi cilmiga ku sugnaado ku raasikhay minhum xaalay iyaga ka mid yihiin waalmu'minuuna iyo kuwii rumeeye ee mu'miniinta ahaa yu'minuuna way rumaynayeen bimaa unsila kii la soo dejiyay rumaynayeen ilayka adiga lagu soo rogay nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam waxyigiiyo qur'aanka laguu soo dejiyey ay rumaynayeen wamaa unzila kii la soo dejiyena waa rumaynayeen min qablika adiga hortaa la soo dejiyena waa rumaynayeen waalmuqiimiina asalaata ay waamdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina kuwa oogaayee taagaya asalaata salaada waalmu'tuuna iyo kuwa bixinaya waxay ku cadfan tahay alraasikuuna waalmu'minuuna ay ku cadfan tahay halkani waxa weeye waalmuqiimiina asalaa waa muctarido waa lilmadxi baa loo keenay oo loo dhexgeliyey marka macaatiiftii isku cadfanayd baa la kala dhex dhigay waalmu'tuuna iyo kuwa bixiyey azakaata zakada oo cidda xaqa ula siiyey waalmu'minuuna iyo kuwa rumeeyey billaahi allah rumeeyey walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumeeyey waxaa yowmulaakhir loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin wa aakhiru yowmin waa maalintii ugu dambaysay ulaa'ika intaasoo dhanba kuwaas nu'tiihim waxaannu siinaynaa ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn ayaannu siinaynaa sa nu'tiihim waxaannu siin doonnaa ajran ajar baannu siin doonnaa ajarkaasoo cadiiman weyn ayaannu siin doonnaa aayadda hore xoogaa tafsiirkeeda waa la khilaafaa damaa'irtan ku jira layu'minanna bihi iyo qabla mawtihi xaggay u noqonayaan laba qowl baa ku jira qowl saddexaad oo adigu soo galay waa jira laakiin waa daciif isagu bimara layu'minanna bihi yacni marka la yidhaahdo waxaa loo celinayaa yacni ciisa bnu maryam qabla mawtihi qabla mowti ciisa intaanu ciisa dhiman ka hor marka waxa weeye labada damiirba waxaa loo celinayaa yani markaa ciisa loo celinaya calaa haada xaalad gaara inay ku saabsan tahaye maaha wakhti walba waxaa looga jeedaa layu'minanna bihi qabla mawtihi ay cinda nuzuuli ciisa bni maryam marka ciisa bnu maryam soo dego kitaabi kasta ahli kitaab kastoo nooli ama yuhuud ha noqdo ama kiristaan ha noqdee ciise waa rumayn doonaa waana tafsiirka saxiixa tafsiir kalaa jira oo odhanaya layu'minanna bihi waxa weeye ciisa damiirku u noqonaya ka hore laakiin qabla mowtihi damiirka ku jira wuxuu u noqonayaa kitaabiga axadku u noqonayaa ahlu kitaabka ah ee muqadarka ah wa in min ahli lkitaabi axadun baa qadaran ilaa layu'minanna bihi marka kitaabigu u noqon ama waxaad tidhahdaa axadka qadaran buu u noqon ahlu kitaabka ka mida ah calaa haada waxay noqonaysaa ruux kastoo ahlu kitaabi markuu dhimanaayo iimaan idiraariya wuxuu la imanayaa ciisa bnu maryam inuu rumeeyo ha ahaado qoladii markaa yuhuuddee markii hore ka gaalowday ee masabidaysay ee dhaleecaynaysay ee la collowday ama ha ahaado kiristaankii saalis salaasa odhanayey ama ibnullaahi odhanayey ama ciisa markaa ilaahay odhanayey qoladay doonaan ba ha noqdaane yani ciise waa rumaynayeen iimaan idiraariya markay naftu ka dhacaysay sakaraadka ku jiraan xaaladay malagga arkaan yani xaalat alharara yani xaaladda waa rumaynaya tafsiirka caynkaasa waa tafsiir isaguna mashhuuroo jira ibnu cabaas labadaba waa laga soo wariyey yani waxa weeye sida iyo sidaba waa laga soo wariyey laakiin markaa yacni riwaayaadkiisu waxay u badan yihiin sida horeynu marnay bay u badan yihiin sida kalena waa laga soo wariyey oo waxaa la yidhi waxa weeye ciddii sidaa ku fasirtay waxaa lagu yidhi oo dadka qaarkood baa dhacda inay si ah ku dhintaan waan sakaraad badan iyo waxba arag laga yaabaa mar keliya in xaalad deg dega ku dhacdo oo intuu meel ka soo dhaco markaysaa markiiba naftu ka dhacdo markiiba koomu gelayaa dabeedna naftaa ka dhacaysa ama waxbaa ku dumaya ama waa qarqoomaya ama waxbaa ku dhacaya qaar baa miina la kacaysa qaar baa madfax ku dhacaya yacni waxa weeyaan dabeedna wuxuu ku jawaabeen maya ilaaba ilaa waxa weeye waa inuu markaysaga intaa waa inuu iimaan la yimaada daahirka aayadaysaa u deliishaday iyagoo sidaa moodaaya in macnaha aayadda looga jeedo laakiin hadduuba iimaankaasi dee dhici lahaa mid wax u taraya maaha saas aawadee ibnu kasiirku wuxuu radinayaa ibnu jariir atabari oo marka uu qowlkaa radinayo ayuu wuxuu odhanayaa hadday taasi jiri lahayd dee gaalnimo kuma dhinteen eh, dadkii markaa isaga dhaxli lahaana ismay dhaxleen gaalnimo ku dhintayna lama yidhaahdeen gaalnimu ku dhintayna lama yidhaahdiin ibnu kasiirku taa waa radinayaa wuxuu odhanayaa isagoo ibnu jariir atabari dee qowlkaa aanu raacin oo radinaya haddana sababtuu ku radiyey baa daciifa oo maxay ah hadduu mid waliba marka naftu ka dhacayso uu rumayn lahaa dee isagoo muumin uu dhiman lahaa warasadii si gaalada ahaana ismay dhaxleen ta kale wuxuu noqon lahaa marka isagaa muumin buu noqon lahaa yacnii iimaan buu ku dhiman lahaa yacni markaa deeta tan noocaasana waxaa la ogsoon yahay yacnii ka ahlu kitaabkee dhintaa dee in warasadiisii ahlu kitaabka isdhaxlayaan wuxuu odhanayaa markaysagaa sida uu u radiyey ama xujada uu ku radiyaa daciif ah waayo wuu rumaynayaa markay leeyihiin ugama jeedo iimaan naafica weeye waa iimaan idiraari aan waxba u tarayn walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aati xata ida xadara axadahum almowtu qaala inii tubtu alaana wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar waa towbaddii xaaladdaa lala imanayey dee waa towbad marka aan anfacayn ya markay cadaabka arkaan gaaladu way odhan jireen waan rumaynay way odhan jireen ya falam marka waxaa weeye waa rumaynayaan iimaan idiraariya cidda tidhi ugama jeedaan iimaan naafic oo anfacaya oo kufrigii ay kaga baxayaan oo wax u taraya ay rumaynayaan muraadkoodu maaha saasuu kaga jawaabay calaa kulli xaal qowlka saxiixi waxay tahay oo labada dee sheikhba isla ogol yihiin ibnu jariir iyo ibnu kasiirba in tafsiirka aayaddu u dhacayo yacni wakhtiga ciisa bnu maryam soo dego ahlu kitaabi kasta oo nooli waa wada rumaynayaan waxaana weliba markaa dee caddaynaysa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam in nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam axaadiista sixaaxa ah ciisa bnu maryam markuu aakhiru zamaanka soo dego wayadacu ljizya jizyada waa dhigaya khinsiirkuu dilaya doofaarkuu dilaya saliibkuu burburinayaa jejebinaya macatabka gaalada kiristaanka waa burburinaya yani waxa weeye wuxuu soo degayaa xakaman muqsidan isagoo xaakim cadaalad samaynaya ah imaaman muqsidan imaam cadaalad samaynaya ah ayuu markaysa waxa soo degayaa yani dabeedna marka waxa weeye falaa yaqbalu yani marka in yani ama islaamnimo ama markaa seef mooyaane wax kale ka aqbali maayo gaalada ama dagaal ama marka waxa yani islaamnimo ya markaasaa dabeedna marka waxa weye fatakunu sajdatu waaxida sujuudu mid kaliya ay noqonaysa yacnii allah baa la wada caabudaya xaaladda axaadiista sixaaxee sidaa ku soo aroortay waa sii caddaynaysa aayadda abu hurayra markuu xadiiskaa soo wariyey wuxuu odhanayaa iqra'uu in shi'tum qawlahu tacaala wa in min ahli lkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mowtih haddaad doontaan aayadda akhriya buuli yacni wuxuu tilmaamayaa xadiiska uu sheegayo sujuudda mid keliya noqonaysa oo rabbulcaalamiinkunbaa loo wada sujuudayaa iyo aayaddani inay iswaafaqsan tahay marka tafsiirka raajixa ahi waa kaas weeye bacdi culammada ka midoo layu'minanna bihi u celiyey nebi muxamed waa jiraa laakiin tafsiirkaasi waxay yidhaahdeen culammadu waa khalad waayo aayaadkan dee dikri kuma jira ciisa laga warramayey ciise bnu maryam waddamiir yarjic ilaa aqrabi madkuur marka saas aawadeed yani marjaca damiirka in la yidhaahdo rasuululahi muxamed baa loo celinayaa yani waxaweye qisadan yani kuma dhex sugna marka arrinka noocaas waa baciid wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa waxyaalihii ay la yimaadeen ee xadgudubada ahaa ay markaa yuhuuddu sameeyeen daraaddeed baa eh, laga taxriimiyey laga xaaraantinimeeyey waxyaalo markii xalaal u ahaan jiray fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim tayibaatin uxillat lahum waxaana ka mida ashyaa markaysaga yani eh, yani ka mida baruuraha iyo waxyaalo ka mida ayaa laga xarimay waxaa laga harimay markaysa marka waxaan yacni waxyaalihii yacni israa'iil iska xarimo oo kale waa laga xaaraantinimeeyey yacni marka ashyaada laga xaaraantinimeeyey waata laynoogu sheegay markaa suuratu lancaam lafteeda markaysaa laynoogu tilmaamay wa cala aladiina haaduu xaramna kula dii dufrin wa min albaqari walghanami xaramna calayhim shuxumahuma ila maa xamalathu duhuuruma aw ilxawaaya aw ma khtalata bixadm dalika jazaynaahum bibagyihim halkaasna bibakhihim halkana maxaa lay fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim ayibaatin uxilat lahum halkaana ilahay wuxuu hi dalika jazaynaahum bibagyihim xadgudubkooda daraaddeed saa ku abaalmarin bimacnaa cuquuba looga xarimay marka wacala ladiina haaduu xaramna kula dii dufur waxaa laga tilmaamayaa yani markaa geelio kale markaysaga in laga xarima laynoo sheegaya ariga iyo lodana waxaa laga xarimay yani baruurahooda mooyaane baruur ama dhabar saaran ama laf ku dhafan ama markaysaa yani in baa laga soo istisnooday marka tayibaadka laga xarimay ashyaadaasaa markaa ka mid a allah waxau yidhi wa in min ahli lkitaabi ahlu kitaabka kama mid aha intu waa naafiya bimacnaa maa axadun cidnaba ilaa layu'minanna bihi inuu rumayn doono mooyaane bihi ay biciisa ciise rumayn doono qabla mowtihi intaanu ciisa dhimannin ka hor isagu wuxuu maray yani labada tafsiirba waa sheegay qabla mowti ay qabla mowti lkitaabiyi intaanu kitaabigu dhiman ka hor yani ciise waa rumaynaya iimaan ibdiraari ah xiina yucaayinu malaa'ikata almowt goortuu arkaayo malaa'igtii geerida falaa yanfacuhu iimaanuhu iimaankiisaasina anfici maayo aw qabla mowti ciisa ama intaanu ciise dhiman ka hor labadii tafsiir baa halkaa ku sheegay lama yanzilu qurba asaaca markuu soo dego saacadda agteeda markuu soo kama warada fi xadii wa yowma alqiyaamati labada tafsiirna waxaa arjaxa ka dambe arjaxa wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yakuunu wuxuu noqonayaa ciise calayhim shahiida korkooda mid markhaati ku ah buu noqonayaa bima facaluuh waxay sameeyeen mid ku marag furayuu noqonayaa lama bucisa ilayhi markii loo soo diray waxay sameeyeen waa ku marag furaya fa bisababi ulmin ulmi min aladiina haaduu xadgudubkaasoo kaa'inin ka ahaaday min aladiina kuwii haaduu yahuudiyoobay humulyahuud waa yahuudde xaramnaa calayhim waxaanu ka xaaraantinimanay tayibaatin wanaagyaal tayibaadkaasoo uxillat lahum hore loogu xalaaleeyey hiya alatii fii qowlihi tacaala waata ku sugan hadalkiisa allah uu yidhi xaramnaa kulla dii dufur waxaanu ka xaaraantinimanay wax kastoo ciddi u saaxiiba alaayata aayadda wa bisaddihim iyo diidmadooda ay diideen daraaddeed annaasa dadka u diideen can sabiili illaahi waddada ilaahay dadka ka manciyeenoo u diideen diinihi diinkiisa sabiilka ilaahay waxaa looga jeedaa diin illaahiy kaiiran saddan eh, kaiiran diidmo badan ay u diideen marka annaasa intuu hore u qadaray ayuu dabeedna markaa kasiirkana wuxuu sifo uga dhigay yani markaa sadiga culamada qaarna waxay mareen sidaa agsigeedoo waxay yidhaahdeen khalqan kasiiran oo halkan dambey markaysa markaa dadka inay sifo u tahay ama unaasan kasiiran yani markaa khalqan kasiiran khalqi fara badan xagga yani markaa sidaa la yidhaahdo taasay markaa yani mareen waa isla halkii alkhadbu sahli wa akhdihim ariba iyo qaadashadooda ay ribada qaadanayeen yuhuuddu waqad nuhuu canhu walxaal qad nuhu laga reebay canhu ay can iriba ribada xaggeeda loo diido laga reebay fi tawraati towraad lagaga reebay oo lagaga xaaraantinimey aawadeed baanu eh, inay ribadaas markaa eh, qaadanayeenoo bimacnaa cunayeen ay ribadii ku mucaamilayeen aawadeed baanu markaa bacdu dayibaat uga xaaraantinimayn wa aklihim amwaala annaasi bilbaail iyo cunistooda daraaddeed ay cunayeen amwaal annaasi dadka xoolahooda bilbaaili baail ku cunayeen birusha ama birisha laaluushiye ay ku cunayeen filxukmi xukunka laaluushiye loo siiyo ay ku cunayeen wa actadnaa waa diyaarinay lil lilkaafiriina gaalada waxaanu diyaarinay minhum xaal iyaga ahaadeen cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman waxanuujinaya mu'liman ayaan u diyaarinay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk